aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan jeeshkii rasuulkiiyo waxaan ahay al-shabaab shaaqaadiyo asluubta sharaftu ay ku dhehneed jeeshkii rasuulkiiyo waxaan ahay al-shabaab shaaqaadiyo asluubta sharaftu ay ku dhehneed sharaftu ay ku dhehneed shanshaadan ku hayna shiini malab lehnahay shaki kuma jiro diinta leh sharaafe shanshadan ku hayna shiini malab lehnahay shaki kuma jiro diinta leh sharaafe diinta leh sharaafe ka shaqeeya galadu u shaqaysta aakhiro kasaahida dunyada shareecadan binayna ka shaqeeya gaaladu u shakhasta akhiro kasahida dunyada shareecadan binayna shareecadan binayna sharafteena raadiya shucbad weliba meesheedii ha ku siisha muumaan shareecada haagiyaan sharafteen haraadiya shucbad walba meeshadii ha ku siisha muumaan sharka galkaasee taaley shareecada shaafayso shuruucyada ka goyno waa kana shufaaye sharka galkaasee taaley shareecada shaafayso shuruucyada ka goyno waa kana shuufaaye waa kana shufaaye jeshkii rasuulkiyo waxaana hay al-shabaab shaaqaadiyo asluubta sharaftu ay ku dhehneed jeyshkii rasuulkiiyo waxaan ahay al-shabaab shaaqaadiyo asluubta sharaftu ay ku dhehneed sharaftu ay ku